الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وبات رسول الله رسولك الله بابري يصلي حاله تكني إلى جذع شجرة قيد سلكي هناك ميشا كيا اللي وكانت ليلة الليلة ليلة الجمعة هبين كنا هبين جمعوها السابع عشر من رمضان todobayo-tobankii bishii ramadaan fi sana aaniya ee sanadkii labaad falammaa asbaxuu markay waabariisteen saxaabadu aqbalat qurayshun quraysh baa soo qaabisho kasoo dhaqaaqday fadhiisimahoodii fii kataa'ibiha maca kataa'ibiha iyadoo unugyadeedii iyo gutooyinkeeda la socota wastafa alfariiqaani labadii kooxood baa saftay fariiqii muslimiinta iyo fariiqii gaalada ayaa dagaal u diyaargaroobay famashaa xakiim bnu xisaam xakiim bnu xisaam baa socday oo cutbat bnu rabiica oo reer bani cabdishamsi ahaa fii qurayshin quraysh bay ka dhex socdeen oy ka dhex taliyeen inay dagaalka baajiyaan oy kala badbaadshaan labada kooxood waxayna u dhex u socdeen u dhaqaaqeen an yarjicuu inay laabtaan quraysh walaa yuqaatiluu aysan dagaalamin fa abaa dalika abujahalin abuu jahal baadiyadoo madax adeygay waa inaga xalay soo maray wa jara baynahu wa bayna cutba asagii cutba waxaa dhex maray kalaamun hadal axfadahu cutba ka cadhaysiiyo xanaaq galiyey wa amara abu jahlin abu jahl wuxuu faray akhaa camr ibn alxadrami ayu wuxuu faray an yadluba inuu dalbado raadiyo oo uu ku dhawaaqo dama akhiihi camrin walaalkii dhiiggiisa camr ahaa fakashafa wuxuu fayday walaalkii can istihi cawradiisii buu muujiyey wasarakha waana ku dhawaaqay waa camraa faxamiya alqowmu waa istiqaaha waawadu waad garanaysa waw istiqaaha layada waa camraha weeye camarkaygii oo dhiiggaygii muxuu ahaay dhiiggaygii baa la dursanhayaa marka wuxuu weerarhayaa xakiimna xisaam iyo cutba ayuu markaa ku ridahayaa wuxuuna taaganayaa abujahal fikirkiisii odhanaya waa in la dagaalamo markaa dhiig la daadso wanashabat ilxarbu dagaal baa gabmuha alosmay wacadala rasuululah rasuulka ilaahi wuxuu toosiyey isku hagaajiyey asufufa laymankii muslimiinta say u diyaargaroobaan dagaal loogu diyaargaroobaan uma rajaca nabigu waa laabtay ila alcariishi balballadii loo dhisay lagu waardaynayay ayuu markaa nabigu u laabtay axaadiis badanna waxay tilmaamayaan nabigu inuu ka qayb qaat dagaalka asaga ah, sida xadiidka cali bni abi aalib radi allahu tacaala canhu yowma badrin qaybo ka mid ah markay xaaladdu kululaashto nabigaanu ku gabanaynay buu huwa asaga iyo abubakar khaasatan cariishkii bay ku laabteen abubakar iyo asaga iyo koox rumaada iyo muxuu ahaay eh, waranley ah oo nabiga difaacaysay waqaama sacd bnu mucaad baa istaagay wasiidka raawse fii qowmin maca qowmi alansaar calaa baabi alcariishi balbaladii darsi nabiga loo dhisay albaabkiisii bay waardi ka qabteen waana nabiga isku geedaameen yaxmuuna iyagoo ilaalinaya rasuul allah rasuulka ilaahay ilaalinaya waardeynaya wa kharaja cutbatu cutbaa baxay iyo wa shaybatu ibna rabiicata oo rabiica wiilkoodii ahaa rabiica labadiisii wiil ah baan u jeeda cafwan waa laba nin walaala cudbana da'weynaa walwaliid oo wiil hadee cudba dhalay ah oo da'yara yatlubuuna ayagoo doonaya almubaarasata in loo baxo la dagaalamo dhaqan jire weeyo intaan xabadu bilaabanin ciidanka weyn fooda uusan isgelin ayaa horaanta waxaa la samayn jiray horbaxyo rag baa lasu saari jiray kuwaasuu marka u noqda muqadimo iyo arar iyo tusaale wuxuu dagaalku gebagahaan ku dhammaan doono fa kharaja ilayhim waxaa u baxay alaat min ansaar saddex ansaara u soo booday riwaayadii ah abu daawud aynu ku maray iyo axmed iyo waxay waxayiyadu tilmaamaysaa fantadaba lahu shaabal ansaar ragga u baxay gaaladaas ree qureysheed niman dhallinyaro ansaareed bay ahayn taana way iska caddahay dagaalkuba ragga yimid boqolkiiba sideetan dhallinyaray ahaayeen markay soo istaageen shaybe iyo cutba iyo wiilkii cutbadhal ee waliid ahaa waxaa u soo bogdaan yar ansaared baa u baxay cabmeero waxaa baxay wa cawf iyo waa mucaawid ibna cafra cawf waa ina mucaawid ibna cafra asaguna waa ninkii markii u horraysay dhaawacay weeye lugta gooye abujahal kadibna waxaa si fiican usii jeliyey mucaawid waxaa dhammaystira cabdullahi mascuud waynu gaari doonnaa insha allahu tacaala fa qaaluu waxay lahum faqaaluu quraysh waxay tidhi lahum lilansaari man antum ytihiinbawaa haybsanayaan faqaaluu waxay dhhn min alansaar ansaar baanu ka tirsanoo dhalad ahaan iyo hayb ahaan ansaar baanu nahay qaaluu waxay dhaahdeen quraysh akifaau kiraan niman noo dhigmo oo markaasi weliba gobatihiin wey waa jamcu kufin dhigaal baad noo tihiin xagga dhigahaan iyo dhaqan ahaanba niman noo dhigmo gobatihiin laakiin idinka idinma doonina wey annagii aansarxo nooma dhexeeye nimankii qureysheed ee soo hijrooday baannu ishaynaa waxaadna kalood ogaataa dagaalka badar nimaan ansaari ahayn ama aan qurayshi ahayn kama qaybgelin ilaa xaliifan lahu quraysh iyo ansaar keliya dagaalka bader ka qayb qaatay iyo xulafadoodii nin qurayshi ah min xayu alxilfi eh, ama ansaari ah min xayu alxilfi waxaad ku soo gebagabaysaa lam yushaarik fii badrin ilaa ansaariyan ow qurashiy nimaan qurashi ahayn ama aan ahayn sulban aw xilfan kama qabiin dagaalka asaga dagaal la yaqaano akhyaar baa isku heshay raggaasaa isku helay wa inamaa nuriidu waxaanu doonaynaa bani cammina ilma adeertayo ilmaadeertaanaan rabnaabaa layidhi ansaaray dhaqan ahaan iyo dhiig ahaanba niman noo dhigmaa laakiin hadda waxaanu rabnaa nimankii aan wada dhalannay si khaas ahna fabaraza ilayhim waxaa u baxay caliy wacubayda ayagu may samci nabiga amray nabiga yidhi qum yaa xamsa qum yaa caliy qum yaa cubayda raggaasuu istaajay reer cabdilqalibo kulligood cubayda u da'weynaa ragga oo oday ahaa xamsa xiga u da'yaraa farbarasa ilayhim caliy baa u baxay iyo cubayd bn xaari bn cabdmualib waxam baa u istaageen cabdmualib faqatala caliyun cali baa dilay qirnahu xam u horeey xamada orbadda u horraysaba ninka dhulku waa baaba'ashay waxaaba la moodo odaygu inuu la gafayba seefti xamsa haddii nin fooda geli kara ma jiray asagoo cud baa ku hagaagay odaygu weynaa cudbaa bay fooda isgeliyeen shaybana cubayd buu ku hagaagay marka weliid iyo cali baa iskuda ahaa welid baa u yaraa cali buu ku hagaagay riwaayada laakiin riwaayad waxay sheegaan weliid iyo waxaa isku hagaagay cubayda ibn xaari sidaa darteed maadaama nin waayeelaha cuslaa ninkan weliida ka da'yaraa saa bay laba darabaad isdhaafsadeen laba gacamood bay isdhaafsadeen laba cubaydo tuuraya laba weliid marka nin walba ninkiisi waa dhaawaca waa jiciye kadibna haddee labadiis maadaama la delay cali iyo xamsa soo ordo dhaawac tiray marka weliid cubaydana waa xambaareen waa qaadeen labadaa riwaayaba waa jiraan gabagabada waa maxay nin walba ninkiisu waa ku filaaday amaa cubayd ibnu xaari iyo ninka kale ee weliid aha ama shaybe aha waa garba dhaceen faqatala caliyun baa dilay qirnahu ninkii dhigaalkiisa ahaa alwaliida ahaa ayuu dilay qirnigu waa ninka kuu dhigmo weeye ee marka adiga laguu soocay wa qatala xamsatu asaguna wuxuu dilay qirnahu cutba ayuu asaguna dilay wa qiila waxaa leeya shaybatu shaybuu ahaa xamse ninka ku ma cutba mise waa shayba labadaasaa la isku haya wakhtalafa waa isu dhaafsadeen cubaydatu wa qirnahu iyo wa qirnuhu cafu iyo ninka asagu dhigaalka darbateen laba gacmood laba yad bay isdhaafsadeen fakara caliyun cubayd cubayd ninkii loo soocay isagoo loogu talagalay dib ugu noqdeen faqatalahu waa dileen waxtamala cubayda cubayday xambaareen isagoo dhaawaca nabar xunbaa marka ka gaadhay bowdyada wqad uطca isagoo lagoy rijlahu lugsa ay go'day falam yazal muusan ka zulin damina inuu dhaawacayo daminku waa ninka mariidka waliba aad u liita halista ah xataa maata ilaa ku dhintay bisafraai meesha loo yaqaan waa meel madiinaya udhexaysa badar oo xagga madiina u dhoweyn markii la qaaday dhaawaciisa intaan weli madiina la gelinin ayuu saxaabigu shahiiday xadiidka qisadaas asalkeeduna fi saxiix muslim fi saxiixayn bay ku jirtaa iyadoo faahfaahsana sunankay ku timaadaa waana qiso suganoo hadda aan u baahnayn hadal badan wa kaana caliyun cali wuxuu ahaa yuqsimu kii dhaarta bilaahi allu ku dhaaran jiray lanazlat hadihi alaayatu aayadda inay ku soo degtay fiihim ay fii asxaabi almubaarasa saddexdii qurayshyada gaalada ahaa iyo saddexdii qurayshyada muslimiinta ee muhaajiriinta ah lixdaa nin bay ku soo degtay haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faladiina kafaruu quticad lahum iyaabu min naar yusabu min fowqi ru'uusihim alxamiim yusr aayadahaasu marka ka hadli jiray haadaani laba koox weeye laba fariiq fariiqu lmu'miniin iyo fariiqu lmushrikiin baa laga hadlaya waa khasmaani laba ishaysata weyo murmahayo oo mubda u dhaxeeyo ikhtasamuu fi rabbihim ay fii diini rabbihim fii xukmi rabbihim bay usku haystaan idan asagu wuxuu odhan jiray marka cali way ka sugan tahay inuu saa ku dhaaran jiray laakiin ninka hawsha ay ka camalbaxday riwaayaadka saxiixana ay ku yimaadeen ninka sidaa abudar buu ah abudar baa dhaaran jiray odhan jiray waa la in aayadda ay ku soo degtay xamse eh, iyo saaxiibadii iyo gaalida ka soo horjeeday saxaabadu hadday dhaan aayadda waxay ku soo degtay laba macnoay cabiraan macna khaas oo aayaddu inay nimankan khusayso sababnusuul ahaan bitaxdiid iyo in aayaddu macnaheeda guud ay ka hadlayso la hoosgeliyo qisadaani min baab shumuuli lafdi alcaam limadluulihi bimacnaa dad kasta oo isku haya diin iyo mabda nin mabda gaalnimo difaacahaya iyo ruux muslim mabda islaam difaacahaya markay isqabtaanba aayaddani waxay ka hadlaysaa oo odhanaysaa labadaa kooxood maadaama ay min xay xagga muuqaalka iyo macnahaba laba kooxood oo ishaya iskuna haya diinta ilaahay marna waxaa weeye macnihii khaaska ahaa oo sabanusuulkii khaaska ah ee aayaddan ay lahayd weeye macnaha caamka ee hoosgelaya aayadda dalaaladeeda lagama hadlaayo macno gooni ah oo nimankaa khuseeya hadda marka abudar iyo caliyiba waxay odhan jireen annagayna khusaysa weliba cali asagu wuxuu odhan jiray waxaan ku dhaaranhayaa inaan ahay ninka u horreeya ku doodi doona hawshan ayada ah ninka u horeeya gaala doodi doona aniga wey xaabadku wuxuu leeyahay wuxuu jeedaa min bayni mujaahidiin mujaahid dagaalamay oo dhiig daadiyey iyo gaal ka soo horjeeda garta loo qaado anaa ugu horrayn buu jiray xamsi iyo aniga adeerka baa ugu horraynayna idan marka sidaasuusan ku dhaaran jirin ama dimaadu masalo goonaa ku timid axkaamta khaaska masalo goona salaad baa u horraysa dimaadana dhiig la daadiya xaqdarra u horreeya amaa mujaahidiin iyo gaalad garrama garta la qaayaduna waa reer quraysheed bay ka dhex bilaaban doontaa reer bani cabdishams oo de ninka reer bani cabdishams kulligood rabiica iyo shaybe cutba iyo shaybe waa ilma muxuu ilma rabiica waa reer bani cabdishams wiilkan ayaga dhalay marka reer bani cabdilmutalib iyo reer bani cabdilmanaaf waxaa is hayahee reer bani cabdishams baa fooda isgashay waa lagu kala baxay lafweynta laisku jabiya gaabka lama soo urursadee ragga mxu ah lafdhabarta ayaa laysku horgeeyaa markay kala baxaan baa marka laisku xaabiya laisku horiya uma xamiya waxaa kullaaday alwatiisu dagaalkii baa kullaaday dagaalkii baa yaa qarxay wastadaarad waxaa wareegtay raxal xarbi dagaalka shiidihiisi baa wareegay garaangirta baa wareegtay ille raggu saas ugu wareegaysanhayaabaashii waa calowday waa laysdhex kacay ninba nin qabay noqotay washtada alqitaalu dagaalkiibaa darraaday wa ahada rasuululahi rasuulka ilaahi baa guda galay fi ducaai allabari iyo walibtihaali isbandhig ilahay laisu bandhigahayo ibtihaalku waa almubaalaqa fi ducaa markaad gacmaha taagto oo kilkishaada muuqato ood hanqaarantid ilahay adaa layidhahdaa wamunaashadata rabbiiyo rabbiga inuu dhaariyo caza wajal buu nabigu ku mashquulay xataa saqata ilaa uu dhacay ridaawu gu-iisi can mankibayhi labadii garabe wanaagsanaa buu ka dhacay nabigu isma oga hade markaas idan waa ka baxay hadka aadamaha had ilaahay buu galay subxaana wa tacaala faradahu waxaa soo celiyey calayhi calaa rasuul u soo celiyey asidiiqu abubakar baa garbihiisugu qabtay wuxuuna diidan yahay nabigu ilaahayba ha baryo ha mashquuloo ilahay hasu dhiibe in la arka jirkiisii oo ixtishaamkii iyo muxuu ahay howlahaaso dhan ay wax gaadhaan buu diidan yahay wa qaala wuxuuna yidhi bacda munaashadatika rabbaka fainahu munjizun laka maa wacadak maxaa idiin qoran mise baada idinka bacd idiin qoran bacdu munaashadatika rabbaka takfiika wey nabi allo waxaa kugu filan dhaarinta iyo haybaarin mxuu ahaay dhaarinta alla aad dhaarinayso ama aad baryayso baa kugu filan <clears throat> fainahu ilaahay subxaanahu wa tacaala munjizun laka wuxuu kuu soo hormarinaya ama kuu dejinaya ama kuu go'aaminaya maa wacadaka wuxuu rabbi kuu yaboohay faakfa rasuullah xadiidku asalkiisa waad garanaysa saxiix muslim ku yimaadaa iyo sunankaba faakfa rasuulullah rasuulka ilaahay baa gamaanyooday ikhfaa'atan waaxida ikhfaagu waa bunduruxs xoogo hurdaa kugu imanaysa adoo howlu taagantaa oo dhiig qulqulahayo xabadii socoto oo meel hurda ay timaada aysan jirin baa hurdo imanaysa idan waxaa weeyaan waa nasri iyo guuri iyo gargaar wey hadaad iska seexato oo hurdo ku qabato ama hawshuba ay caadi kula noqoto waa nasri min allah meesha ninka furiga wadnuhu boodahayo ee uu geedaha jiidhahayo ee badaha uu ku dhacahayo dayba sakiinatimaadii hurdo id yuqashiikum weye faaqfa rasuullah ikhfaatan nabi maxamed baa gamaanyooday amaa lulmooday ikhfaatan waaxida saasuu gundurugsaday wa akhada alqawma muslimiinta waxaa qabtay annucaasu lulmaa qabatay hurdo fii xaali lxarb dagaalku socdayba nin walba seeftu ka dhacdaa zubayr wuxuu yidhi saddex goorba seefta ka dhacdo isagoo fariska saaran baandho anoo ordahay anoo saddex seefta ka dhacdaybu markaas haddana qaataa oo hurdo darteed waana dagaalamhayaa hurdaada haysa waxaa wey oo minallaahi baa ka socota uma rafaca rasuulula rasuulka ilaahay baa kor u qaday markuu hurdadiiba ka soo toosay faqaala wuxuu ihi abshir ya abaabakar abaabakar bishaarayso haada jibriilun waa jibriil baan arkaa calaa anaayaahu ay ku yaalaan annaqcu habaasuu ku yaallo jibriiloo dhex godaya boodhka iyo fardihii boqolkaa iyo halka faraseenu wadanna iyo geeli iyo raggii ordahaya waxbaas la kacay marka ninka dhexgala fariista waxaa marahaya durba leexa iyo habaas baa ku duulahaya boor baa qabanaya jibriiloo marka dagaal ku jira ama meel fuka yimid oo soo orday oo farasiisoo ku yaallaan muxuu ahaay habaas idan waa calaama annahu shaaraka وخاض الحرب بتلمام هي النبي وحديثكم حديث صحيح أسل فيش وحصوصر ابن أبي شيبة في المصنف صدني تضبك اللح بقل ضبات يكو يا عبد الرزاق سونا في المصنف نك الله يقان محمد بخارينا وتعليقيا asaguna waa tilmaameen fi taarikh kabiir ayadooasagoo gaabanoo yarna saxiixiisu ku keen xadibn cabaas iyo xadiid cali baa ku yimaada qiso sugan weeye ayadu gargaarka allaada waxaa ka mid a ka sheekeeyey eh, cali ibnu eh, sacuud ka sheekeeyey wuxuu yidhi waxaa ka ilaahay nasrigiisa markii fooda la isgeliyey baa ilaahay wax yarba nooga dhigay gaaladii wax yar boqol iyo boqol nin ilaa toddobaatan ku qeesnay waa raggii kunka ahaa ilahay baa meesha wax ka wadee riwaayada cabdulahi waxaa laqad qulliluu fii acyunina waa la yareeyey indhahanaga nin ila fadhi garab taagna annagoo dagaalamayna yaa maadhi maxaad u nimanka intaan weli aysan bilaabin xabaddii ee laysku dhaqaaqin baadhi nimankana hor maxay dhan yihiin aturaahum sabciin toddobaatan miyaad u aragtaa baan bal mia waa boqol cabdullahi toddobaatan buu arkaa ninki kuxi wuxuu waxaan ku qiyaasaya ilaa boqol waa kunka nin yaa indhahooda waxaa looga dhigahe inay boqol yihiin gaaladii laftarkooda muslimiinta waa loo yeray wax yaroo tobaniyaa looga dhigay waxaan rabaa in laisku qamaamo nin toban nin aad tahay arka iyo nin asagu saddex iyo dhowr iyo toban isu arka ninkii kasoo horjeedana u arka boqol nin walba ha qabtay ay ayaga waa la soo caraabiyey kuwana waa la caraabiyey laakiin kuwan gaalada waxaa u dheer rucbi ku jira indhahaana ha yaraada laakiin tobankamayda cunaabay leeyihin oo igu nafbaxaan wa kii cutbayii niman waxaan arkaa madaxyooda aad mooda abeesooyin waa niman wanjala ninba ilaa uu toban nin dilo gaari maysaan buu nimankan waa gowracan yihiin oo inaga daayi ilahay baa subxaana waqadiyadaa tilmaamay id yuriikum allahu fii manaamika qaliil walow araakahum kaiiran lafashiltum wlatanaazactum fi lmr walaakin allaha sallama inahu caliimu bidaati suduur nabi maxamed manaam ahaan baa lagu tusa wax yarba inay yihiin haddii la badin lahaa oo xaqiiqadu siday tahay aad u arki lahaydeen kun nin ama nin oo diyaargarowday aad u arki lahaydeen la fashiltum waad cabsan lahaydeen baale waadna jabi lahayd walaa tanaazactum waxaa laga qaatan aayaddan iyo aayadaha lamidkaa inaan gaadadka loo bambooninin dadku bumbuniso waa balaayo ka dhacday waa niman tababaran waxay arkaan muxuu ahaaye saxarka yaalla guri labaatan dabaqa basementigiisa hoose bay arkahayaan miiskaada waraaqda kuusan waxa ku qoratay bay akhrisanhaya iyagoo marahaya muxuu ahay mariiq iyo zuxal marahaya iyo kawaakibta sare marahaya balaayada hadii lagugu akhriyo adoon lagu soo gaarin hee baa sii seexanba maxaad ga rabtaa inaan ku dila waa sii saxan lac waa sii tuuri dadka in la cabsiye lama rabo waid yurikumuuhum id iltaqaytum fii acyunikum qaliilan wayuqalilmaayadii soo qabtan wayuqalilkum fii acyunihim liyaqdiya allahu amran kana mafcuula wa ila allahi turjacu lumuur ayagii waa laydin yareeyey idinkuna waa lay muxuu ahaa idinkuna ayagaa laydin yareeyay ayagu idinkaan laydin yareeyey ilaahay muxuu rabaa arrin uu rabbi doonaya inay dhacdu doonahaya umuurtoo dhanba awood nasri hasiimo wuxoo dhanba allay u laaban baa layidhi hawlaha marka waxaa la diidan yahay tiro badan iyo saanad iyo murqo waaweyn iyo awood waxaas ma tarto waa asbaab akhdu lasbaab wa min addiin laakiin hawshu waxay ku xidhan tahay waman nasru ila min cindi illaah muslimiinta hawlahaasaa la marka waxaan la rabaa aayadaha marka la marayo in la baraarujiyo muslimiinta gaalada yaan loo bamboonine kan weeye isku awood ma nihin takaafu'u silax baa la rabaa kamay haystaan gantaallay haystaan waaweyn taangiyaal bay kicin hayaan balaya ka dhici waa la xaaqmi waa la baabi'i howlaha dadka lama ogolo mamnuuc weeye sidaa darteed si muslimiinta loo dhiirageliyo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay yaan la odhan ninkii shiida wou dhintay yaan la odhan caamir slmlaku cadeerkiibaa yoomu khaybar asagoo nin u baxaybaa seefta inta ku soo noqotay lowga kaga dhacday nin buu raba inuu dilo ay isu baxeen intuu seeftii la gafay bay seeftii asaga kusoo noqotay lowga ka qabsatay biyihii dhiiglowgaa qolqolay isha markaasuu dhintay waxay dhaheen bacdu asxaaba laqad qatala nafsahu xabata jihaaduhu wa baطan nabi salama ka xanuunsaday adeerkii in sidaa lagu yidhaahdo nabigaa loo sheegay kadabu Eh, bal maata jaahidan mujaahidan lahu ajraan nabiuxuui wuxuu geeriyooda asagoo dagaalamaya oo dadaalaya laba ajirba buu lawelyahay shahaado dhabow lawelyaha ka baxawsha iyadaa marka lama ogolo ninkii ismaqiiqay ee gaala ku dhex orday ay ku dhexeen bacdulmuslimiin yidhaahdeen muxuu ahaaye laqad alqaa biyadayhi ilaa tahdu cumar wuxuu yidhi kadab caduwullah cumar khilaafadiisi bal miman sharaa nafsahu min allahi subxaana wa tacala wamin annaasi man yashtarii nafsu ibtiqa'a mardaat illahi bikutub alakhriyya lama ogola man yashtari nafsu ibtiqa'a mardaat illah lama ogola ah, dadka in lagu la bombooniyo balaayo lagu duro dadkii la kala fiijiyo abu ayub eh, eh, al ansari walaa taquul liman yuqtalu markuu ayadda ay u arkeen nimankii qustantin nimankii la dul fadhiyey muslimiintu jihaada hayee ninbaa intuu dhar yaraystay oo iska dhigay halmadkii oo koofiyadii siibay oo diracbeedka siibay asagoo dhar yar qabu seeflabankaasu ciidanku laba dhow kuna dhex boogay u jeexay oo u jeexay oo u jeexay markaasaa la dilay inaa lilaahi wa inaa ilaa raajicuun bay dhaheen bacdu almuslimiin laqad alqaa biyadayhi ila tahluka waraayada ku ciyaarinaba inkaar qabooy aayadda ha kharibina annaga ansaar inagu soo degtay maxaa jira markii ilaahay gaala jabiyey oo nabigu ciidan badan yeeshay oo loo gargaaray oo hamiigii islaamay oo diintii baahaday oo ballaaratay yaa waxaanu isni ansaarnahay xilkiinni waad gudateeni nabiguna hadda gacal iyo ciidan badan buu yeeshay beerihii iyo hantidii bay lahaday ila adduunyay jihaad isma keenaan jihaad iyo adduunya isma keenaan iyo dara dhaadheer iyo asedooyin baca jihaadku waa lagu gablamaa rag baa ku leeda gabdha asay ku qaada carur baa ku agoontooda haldoor baa ku dhinta diric iyo akhyaar baa ku tagta culumaa ku dhammaata akhyaar iyo waayeel baa ku jaba jihaad ma ol muxuu ahaaye lagu soo ordo maaha sanbuus la cunahayo iyo keeg maaha hawshaani hawl saaran ma m alxarbu ila maa calimtum waduqtum walaysa bilxadiii almurajami idan hawsha hawl adag weeye wuxuu ihi markay hawsha aan saan idhi baa ilaahay naga warramay ilaahay baa yidhi hawshaasi ma soconayso idan ayuu wuxuu yidhi aayaddu waxay ku soo degtay in jihaadka la wado bay ku soo degtay ilqaau nafsi latafhu waxaa weeye in la fadhiisto jihaadka laga fadhiisto beeraha guryaha lagu mashquulo laba macnuun bay salafka ku fasireen cadam alinfaaqi fii sabiili illah ayaa ilan waanfiqu baa daba taalle cadam alinfaaqi fii sabiili illahi huwa ilqaau nafsi ila tahluka ama tarku ljihaadi walciraadu canhu baa labadaas macnuun baa lagu fasiraa laakiin nin naftiisa iibsanaya oo shahaado raadsanaya oo isku tuuraya madaanulmowt in lagu fasiraayo waa warka waa maxay bacdu lmunhazimiin walmunbutixiin ee saxaabadu qabteen ee taabiciintu ay la fadhiistaan hawshaas wey almuhim xadiikan marka aad xadiid saxiixa wey ilaahayna waa ka hadlay saxaabaduna waba ka hadleenba ayagaaba sheegay raggii dhadhaayo kunka ahaa yaa waxay leeyihiin ma boqol baa mise waa toddobaatan cabdullaahi toddobaatan buu ku qiyaasay ku qadaray ibn mascuud muxuu ahaaye saxaabiga kale garab taagna wuxuu waa boqol ibn abi shayba soo sara adarkaas saxiixa ah xadiidkaas saxiixa ah soddon iyo toddoba kun lix boqol sagaashan iyo shan wajaa nasru gargaarkiihiiladii baa timid waanzl allahu junda ilah baa ciidankiisa soo dejiyey waayada rasuula wlmuminiin ilahay wuxuu taageero taakuleeyey rasuulka iyo muminiinti wamanaxahum rabbi wuxuu u dhiiba muslimiinta siiyey aktaafa almushrikiin jamcu katif garbahoodii baa la siiyey dhabarkay jeediyeen wey mar hadduu ciidanku jabo seefta garabkumaad kala dhici madaxumbaad bashaaqi sida masmud madaxa ka dil ninku laakiin hadduu soo jeedo seeftii waran baa dhabarkaa weynubaa bashaaqo marka garbihii buu kuu asran qafaalasho iyo waqatlan dilid faqataluu minhum abciin wa asaruu minhum abciin toddobaatanna waa dilin toddobaatanna waa ka qafaasheen faslu markay go'aansadeen cala alkhuluuj dib buu inoogu celiyey qisadii marka wuxuu ka soo waramay marka hore dhanka muslimiinta wuxuu ka soo hadlay hadda gaalada waa in la tilmaamo hawshoodii ayagu xaggee ka soo ruqaansadeen qaabkaysu usoo dagaalgaleen walamaa caimu markay go'aansadeen walamaa cazimu markay go'aansadeen cala alkhuruuji bixitaan quraysh marka inay soo baxda ay go'aansatay dakaruu waxay xusuusteen maa baynahum quraysh iyo wuxuu u wa bayna bani kinaanata min alxarb ayagii reer kinaano oon ka dheereenba xagga najdi ka jiroon maka ka dheereenba colaadi ka dhexaysa marka waxays haddaad baxdaan ood maxamed ku duushaan iyo saaxiibadii ama ay reer banikaa idiinsoo dabamaraan guryihii iyo magaaladu idan qabsadaan oo immadii baabi'ishaan idan markaani waa ina iyaguna qalbiga la dhiso shaydaan baa soo degay wuxuu hi ku filan reer bani kinaana inaysan idinku soo duulin ballan qaadahayo socdo maxamed meel saara fatabada lahum ibliis ibliis baa u muuqdo u daahiray fii suurati suraaqata dajaalibliis baaba dub usoo xidhay suraaq bni maalik almudliji oo nin lagu yaqaana nin halyaya oo dagaalama oo qoyskaa reer bani mudlija iyo reer bani kanaanoo dha dhulkaaba dhanba ninkii joogay ahaa yuu isku soo ekaysiye wuxuu yidhi annagaa reer bani mudlija idinkaga fil reer bani kanaan meel la saarayna ama la hadlayna ee socdoo qurayshay meel saara maxamed isku soo shabahay ilaa shaydaanku iyo abaalisadu yatashakaluun fii suwari shata ilaahay baanu awooddaas siiyey wa kaana wuxuu ahaa suraaqa min ashraafi bani kinaana reer waa qoyska jilibka weyn wey qabiilka weyne ballaaran wey mudlijkuna waa qoys iyo jilib iyo raas ka tirsan reer bani kinaan faqaala lahum wuxuu ku yidhi laa haaliba lakum alyowm min annaas maanta waxa idinka adkaan kara lama arko maxaa jira reer bani kinaan anaa ku fil uwaaskooda oo idinka fadhiisin oo dhihi bal cid u kala muslimiin la yidhaahdee muslimiinta markaan kala baxano oo meel saaro baan innagu quraysh iyo reerbanankana xisaabtami doonnaa inoo yarkaadi hubka inoo dhiga waa dhaqan gaalo say cod u yihiin u dagaalamahayaan ay isu baabiinhayaan ay isu caayahayaan ayaaba inay muslimiin baa iyo ah lagu duulo waxooda waa iloobi meel bay dhigan hayaan gaashaankay kuu wada qaadi iyagoo col ah oo cadaawad ah ay ka dhaxayso oo dagaalamaya haddii la muslimiin baa soo baxay hubkay dhigahayaan colaadda iyagu iska yiin waa dhigayan ma waxay u jeedinaya xagga muslimiinta cadow markaan baabi'ino ee anagu isu dambaynaa bay leeyihiin waa looga baahnaa muslimiintu intay iloobaan waxyaaba iyagu dhexeeya iyo xinjirha yarka iyagu dhexe iloobaan inay gaala ku wada dulaan oo isku garab noqdaan ayaa laga doonahayay wahum yadun calaa man siwaahum baa nabigu yidhi muslimiintu ayaga iyagoo dhan hal gacan hal gacan weeye hal garab calaa man siwaahum min almushrikiina waalkaafiriin laakiin waa la diida hadda hawsha ayada ayaga isu weyn cid kalaba ma yaqaanaa wuxuu idhi wa innii anugu lakum ay mujiirun lakum anaa idin magangelinhayabuui anaa idin magangelin wayzayina lahum shayطaanu acmaalahum waqaala laa ghaaliba lakum lyowma min annaas wainii jaarun lakum falama tara'at ilfi'ataan nakasa cala caqibiy waqaala innii barii'u minkum innii araa maa laa taraw innii akhaafu allah khayaanada bal fiirsahaabka waa ninkaada dadka dagaal gelinhayay ee quraysh dabka ku burahay ee naar iyo jahanaba oga ka qayb ku daataan inii jaarun lakum anaa mujiirun lakum anaa idinka magangelin oo daranyaqaad ka ah min an ta'tiikum kinaanatu kinaana inay idinla timaado bishayin takrahuunahu waxaad dhibsanaysaan kanaana ah inay ku dhaqaaqdo anaa inaysan ku dhaqaanba mas-uulka aygu anaa ballanqaad hore u socon nimanyo ha farganixine fakharajuu waa baxeen waashayaanu jaarun lahu iyagoo shayaan u ballanqaaday ama magangeliyey ka magangeliyay in dhib kaga yimaada xagga reer bini aadam laa yufaariqum weliba uusan faaruqayn weliba anaa socon buur dagaalka idinla geli falammaa tacabba'uu markaytahaya'uu weeyeen markay diyaargaroobeen lilqitaali qitaal u diyaargaroobeen oo muslimiintana ay soo fadhiisteen kuwana ay soo fadhiisteen oo wa ra'aa u arkay caduwullah ibliis weeye jundallaahi malaa'igtii u arka degaysa ilaa iyagu ma arkaane malaa'igtii degayso qulqulayso u arka musawimiin murdifiin daba taagan qad nasalat min asamaa'i samada ka soo degta farracau wax ka aaniyo malag hadduu yimaad lagu kala tagaaada malagu inuu dili buu ogyahay waa carar wa nakasa u gurtay calaa caqibahi dibdib u gurtay ninkii soo socday gala socda lahaa oon dib u sibix baa la arkay oo raadkii dib u xarahaya faqaaluu waxay dhaheen ayna yaa suraaqa suraaqa xaddee u carartay iyagu suraaqin shaydaan ma moodahayaan suraaqay moodahayaan ibnu maalik ninkii khatarta ahaa ninkii waa waa arkay alam takun qulta miyadaan lagu odhanin innii jaarun lana laa tufaariquna inaadna magan gelin oo reerkeenaad nagaga filan dagaalkan aad nala gelin miyaadan noo ballanqaadin fa qaala wuxuu innii araa maa laa taruun arkin baan arka anugu waa taarun buu ku sheegay ciidadan iyo malaa'ig degaysa iyo meel lagu go'ayaa u muuqatay innii akhaafu latan been buu ku sheegay ilahay kama cabsanayo hagee ilahay uga cabsanaya ilahay haduu ka cabsanaya ma qurayshku soo dagaalgelin lahaa ma khaaliq abuuray buu beenin lahaa ma dadku ku tuman lahaa innii jaarun lakum been buu ku soo sheegay innii araa maa laa tawa laakiin run buu ku sheegay innii akhaafullaha beentii wu waxaa dhici karta laakiin haddaan cabsanhay maca naftaydaan cabsanhaya malaa'ig baa gadooday oo la taabtay ahalkeedii markana malaa'igtanaan ka cabsan waa sax markaas hadduu laakiin u wallaahu shadiid lciqaab ilaahay ciqaabsu waa daran tahay bu arrinka asaga ah waxaa asagoo musnada wariya alimaam ibn abi shayba iyo cabdurazaaq iyo keyrkooda min xadiii curwat bni zubayr bisanadin saxiix buu ku yimaadaa ibn shaam iyo ibn kaiir iyo asxaabu siyarna caambu lakiin sanadka u xoog badan waa sanadka ibn abi shayba intaan kole arkay sheekhu wuxuu uhi wasadaqa fii qowlihi tacaala ilahay baa ka warran id yaquulu munaafiquun ladiina fii quluubi maradun ara haulaa diinhum baa iman doonta iyaduna shau ka hadli doonaaye shaydaan halkaasu ka baxay wasadaqa waa ku run sheegay buuhi fii qowlihi weedhiisa ahayd innii araa anugu waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydin arkaynin wakadaba waana ku been sheegay shaydaan fii qowlihi weedhiisa uu yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanaya been buu ku sheegay xaggee waqiila waxaa la yidhi kaana khawfuhu calaa nafsihi cabsidiisu asagaa isku cabsanhayeen in seeftan quraysh ku dhacaysa malaa'ig la baxda asagana ay qaado oo shaydaan la waayay ayuu ka baqay an yahlika macahum inuu la halaagsamo lala dilo wa haadaa macnahan dambaana adharu muuqasho badan shaydaan kama cabsadee laakiin hadda lafihiisa buu baqay oo balaayow la kulmay in lagu fasiraa wanaagsan macnahaasaa quruxsan sheekhu wuxuu uhi walamaa ra'a munaafiqiintii madiina jooga markay arkeen iyo wamanduul fii qalbihi maradun marad ku jira oo xanuunsanaa ila dad jiran baa badane maxay arkeen qilata xisbillaahi baa arkeen xisbiga inuu yar yahay iyo dhowriyooamaama kun nin oo soo diyaargarowday iyo wa karata acdaa'ihi colkii ilaahay badnidiisii markay arkeen dannuu waxay maleeyeen anna alhalabata rayntu iyo guushu innamaa hiya bilkara id yaquulu lmunaafiquuna wladiina fii quluubihim maradun hara haulaai diinuhum waman yatawakal cala allah faina allaha casiizun xakiim wey idan waxaa weye waxay dhaheen hara haulaai diinuhum waxaa aad oga sheekaya hawshaa usaama ibnu zayd usaama wuxuu yidhi markii nabi maxamed iyo saxaabadu baxeen anigu iyo cumaan waxaan ku hanay ruqaya binta rasuulilahi xanuunkeedii oo markaan maral ahayd khatar ah nabigoo maqan bay bayna marka naf baxday anigiyo cumaanoo qabrigu joogna oo gabadha nabi maxamed dee xaaska cumaan xabaalayna ayaa waxaan maqlay takbiir ka yeedhay xagga madiino takbiir allahu akbar hugunbaas la yeedhay makarofoonba unkad baa ka dhacay cumaan baa markuu adaa iga yaro orod waa dhowr iyo toban jir wey markaasaa dee muxuu ama sagaal jir ama toban jir meelahaas wey sideed jir sagaal jir nin yar wey mumayis ah wuxuu yidhi orodo bal takbiirtan weyn waxay tahay ii sheegow markaas waxaa soo baxay aabbihii zayd ibnu xaaria oo riti saaran ordahaya oo bishaaraynhaya oo leh quraysh waa jabtay mawdkaa ka adeegay ilaahay muminiinta waa u gargaaray nabigiisa nasri iyo guul buu ku naaloonaya muslimiintuna waa baytamhaya gebagabow subaanhu dhigay saddex beri buu nagaanhaya halkaa joogahaya carriyaa soo baxuu leeyahay quraysh mawdkaa ka adeegay munaafiq waxay dhahdeen beentood wax ka jira ma jiraan maxamedna gacan buu galay saxaabadiina waa la qabtay ara haaulaai diinu waxba kama jiraan waxay dhahdeen munaafiqiintu soo guuriyey waxay yidhahdeen wa qaala munaafiqu lilah wallaahi inay been wuxuu sheegaya zayd ibnu xaarisa iyo guusha uu sheegaya beentii wey say ku dhici kartaa qurayshoo soo diyaargaroob oo kun nin ah iyo boqol faras iyo rag isdhaarsaday ah niman madiina ka baxoon diyaargaroobin oo safar iyo kolonyo awr iyo raashiin iyo badeecuun la aad ah soo lexsataan maba dhici kartay dheheen laa wallaahi maa haada bishay ma hada ila albail xataa ji'a bihi musafa diina muhalaliin buuuusaam ilaa qurayshoo jeebaysan oo katiinadaysan oo sida awrta la soo xidhiy oo lawada la keenay madiina way rumaysan waayeen munaafiqiintii ara haulaai mar kastoy muslimiintu tabar yar yihiin oo xagga saanadda xagga tirada xagga diyaar diyaargarowga mawaasiinta adduunka wax lagu miisaamay indhahan sakaraadka qanjirka ay arkaan mar walba muslimiintu ay ku tabar yar yihiin nin walboo nifaaq qalbigiisa uu ku jiro ama iimaankiisu uu daciif yahay warkaa munaafiqiintu ku hadla tusaale gaaban waad garanaysaan waagii wiilashii soomaaliyeed ee reer koonfureed ahaa ay dheheen qaqablayaal sagaalkii murtada ee ee isku dhaarsan inay gumaadaan muslimiinta xaqdoonka ah wadaadihii soomaalida oo dhan kulligood waxba ka reebi maay ilaa man laa cali acrifuhu nimanaan garanaynba mooyeene waxay yidhaahdeen aahay nimanka yararkii haddana waannu isdifaacaynaa wax ummadday baabi'in doonaan ayaguna waa la baabi'in doonaa dib dambana dacwa wax sheega waa la waayahaya waxaan xusuustaa wadaed nairobi jooga oo maalin igu yidhi baan xusuustaa arbaciina caama wixii la soo waday maanta god lagu ridahaya waxaana xasanoo kutusi doonaabuu yidhi ayadoo iskaeast africa iska daayo ilaa santral africa wadaad laga waayo oo wadaadaha la raadsado oo hal qaado maxaa yeelay dhibkay nimankaa keenaan baana keeni doona maxaa yeelay intay dhahan waxbaan halgamayno oon isdifaacayna baayaan la baabin god lagu ridi kadibna waxaa la halabsan yaa taageersanaa nimankaa yaa yaqaanay yay tol ahaayeen waa beri yaa salaamay afar bilood kadibna waxaan goobjoog ah asagoo muxuu ahaaye hala taageero dhaqaalaha loo ururiyo nimankaa la garab istaago mujaahidiin xaqa wey yani waa qara haaulaai diinuhumba markuu rahay haddana waa maxay alam nakun alam nastaxwid calaykum an namnacakum min almuminiin howlaha howlahaas dhaqan munaafiqiin baa lagu yaqaanaa way ka gudubtay maxaakim baa la noqday xamar baa la qabtay waxaa loo fagaaga halkaas yahe baydhabe iyo mxuah in la aaday iyo balcad iyo jawhar iyo inta in leeg bay ku soo celiyeen nafsa shay weyn mar walbay sidaa noqoto maxaakim baa burburtay maxaan sheegaynay miyaa la iswaalaa waxay noqotay in la yidhaahdo intii dubaya meelaha la tagayba waxaa niman lagu yidhi oo soo jabay dubay joogay arkay arkay maxaa ka dambaysay iqariya iyo qariya baa ka dambaysay wadaad baa ku dhaadanaya shalay waydinka qamiisyaha qabya boorashka qabya wadaadahaas ka dhigaya dadka dagaalamayay maxaa u soo cararteen oo markaa dubay u timaadeen na arkay arkay maxaa idinka dambaysay na qariya na qariya hadhowna wuxuu kuula soo fadhiisanay waxaanay wadaad wanaag doon ah oo mukhlis oo ninka mashaamidba oo kugu wiirsanhaya ama kugu dhaadanhaya mise waa nin walaalkaa oo naasixa shaamid wey allahuma ini acuudu min darki الshaqaa wa shamaatat اlacdaa wa suuءi اlqada ilah waxaan kaa magan galay ayaan darra inay iga daba timaado ama cadowgaygu igu dhaato igu wiirsado ama hee qada xun oo igu dhaco culus oo aan qaadi karin yani nimankaasi warkoodu iska cadyahay waxaa ka dambeeyey wadaadahan hadda joogay halgamada dagaalamaa ka dambeeyey waxaa la yidhi waa malay iyo kalluun biyo ku jira oo baraag ku jira ma aha badweyn bay dhan waa baraag nin dhistay oo meel biyaha laga sii daayaan oo kalluuma yar lagu dhex biyuhu waa shacabka soomaaliyeed kalluunka ku dhex jiranaya waa wadaadaha halgamaya gaaladu waxay awoodaan inay sii daayaan biyaha kadibna ayaga ay anoo cashir kitaab le addalaa'il jacburinhaya iyo wadaad wadaadihii ka mida maalin yimi wuxuu uhi bishaan waa disembar labaatankeeda labiyo marka la marahaya sanadka waxba sheegi maaye wuxuu idhi labaatankeeda labiyo toban sooma labaatankeeda waa la xaaqi wadaad dambo qori weyta lagu arki maayo waxaan kaa codsanhayaa inaad kitaabka joojiso eh, mxuu ahay sideedaa beri maxaa marka la baabi'iyo ragga la qabqaban ee la raadin ee la dallaci waxaa ka mid a raggii taageersanaa waxaase laga yaabaa kow inaad ka noqoto waa he mise eydkii bay ahayd yaa may inaan sheegay hadday la qumanaatay inaad muddada dheer ogaataan baan rabaayo naynkii bilowgiisii may eydkii dhammaadkiisi bay ahayd eydkii dhammaadkiisi bay ahayd marka bal meeqa sana hadda laga marahayaa afar sano ama saddex sanaay maraysa nafsashi maalin kasta inay ku yidhahdaan waxbaa la baabin waa laislaqi in cabdilxasan baa lagu yidhi akhriya risaaladiisa mabaaxid almunaafiqiin waxaa lagu yidhi cabdilxasanoo maray ee eh, ingiriiska iyo talyaanigu waxay ugu ridi doonaan mar dhow hubliya naabaad oo adduunka oo dhanba guba meelad istaagtaba waa la waayey sheekh wuxuu aan kuuri geedahan ka koraynaa dhulku markuu gubto dareemada markuu gubto iyo biiluhu gubto geedahan ku fulayna macal geedaha la gubayo waxaan ku idhi bal midka igu ridahaya meeshu galaan ka galaya saduunkula guban maayo haa ka igu riday xaggee ka geli buuri waan ku kari waayey waa ka dhaadhicin waaye waa qiso qoran waaye madaxda munaafiqiin buu sidii ku qoray way taallaa haddaad meel kaleba ka weydo wadaadkan sheekh cabdullaahi cumar oo hadda murtadiinta ogaadeen taageeray ee goday galay taageeray kitaabkiisa uu ka qoray muxuu ahaa taariikh somaail kabiir soo ma ahayn hataa mabxadka wuu keenay bad u baahaato tarjamada sayidka oo faahfaahsan mowqica almacrifa loo yaqaana ka gal maca tafaasiil iyo maca rasaa'ilihi baa ku jira waxay yidhahdeen buu dhulkoo dhan baa la gubahayaa waxaa yidhi war waxaas waa beeb waa war shaydaan goob mucayan in la waa suuragal laakiin adduunka o dhan baa bul laga siin suuragal maaha geedaha ka kori sidaan yarka geedaha furanaya markuu dabku bakhtiyna waan soo degaynaa bursayd waxaa li maya macal geedaha la gubaaya adduunka dhan baa isla xulcahay wuxuu adduunka o isla ninka aan soo ridan wayla dhiman aniguna janna insha allahu tacaala oo mujaahid dhintay baan ahay iyagoo naarba laga xaadirin kaanagee marka khasaare jooga waxaa li waalan baata jinniyaabad qabtaaba ummadda ha gubi waxbana tegi maysid ummaddana waad baabi'in annagana waadna baabi'inaysa gaaska waagaa ku bilbilaa soomaali baa ku bilbilaa hana gubina bay ku leeyihin hana baabi'ina hana soo kama baxaan gaas baa meel kastoo jooga naftaa ku bilbilan hana gubina bay ku hayo wax gubaan gaaskan yaa ku rusheeyey naftadan yaa ku wada shubay yani hawshaas weligeed waa taagantahay weligeed ma taago markii la guulaystana inay sheegtaan samarada iyo midhaha ma daayaan markay xoogoo la xagaal dacaana inay kugu wiirsadaan oy kugu qoslaan ma daayaan marka khowf soo baxana in sidii munaafiqiina u hadlaan ma daayaan waa dhaqan munaafiqiin hawsha la iskaga ilaaliyo oo lagu baaba'ayo weeye walamaa ra'a almunaafiquuna munaafiqiintu markay arkeen waman fii qalbihim qilata xisbilaahi baa arkan yaraanta ay yaryihiin maanta maalinan ka awood badannahay maanaan soo marayn fii miatay sana laba boqol oo sano muslimiintu maalinay ka awood badan yihiin ma aysan soo marin waa haddii aad wax fahmayso wey soddon sano ka hor muslimiintu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waxaa ka dhaadhacsanaa maraykan saa looma fiirin karo oo reeyurub xaggooda lama eegi karo lama jalleeci karo oo gaalsanka lagama taaban karo xataa daqsi lagama duulin karo waagii hadda unisom waa garanaysaa ronjarska sida raha u badayeen baa layidhi sida bisada u kaca waxoo dhan badiirta xaggee ku dambeeyey waxay dhahay nimankii sharbeye muxuu ahaa reer koonfureed ronjars ma rooti ah rayidkaa raamsadee miyay ahayd hawshooda rayadkii baa raamsaday waa nafsa shay waxba kama jiraan buunbuuni iyo isqaadqaad baa ummaddu lagu baabi'iyaa haddii abudarda wuxuu odhan jira waclamuu annakum innamaa tuqaatiluuna muxuu ahaa biacmaalikum laa bisilaaxikum hada caqiidatu salaf niman ku duula shaam oo yaroo lowr ahaa oo ka hortegay aqmaankum buu la hadlay wuxuuhi waxaad ogaataan waxaad ku dagaalamaysaan camalkiinna caqiidadiinna iimaankiinna mooraalkiinna ku xidhnaanta rabbaad ku xidhantihiin e, ma ah hubkiinna buur waclamuu e, e, annakum inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum laa bisilaaxikum alimaam cabdullahi mubaarak baa soo saaray atarkaa fi kitaab aljihaad bisanadin saxiix idan waa nafsa shay ruuxa mu'minka waa inuu itikaalo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay cuskado ilaahay isku xidho xagga rabbi wax asbaabta adduunyana wuxuu la iman karo uu kala yimaado ilaahay marnama nama dhihin gaalada waxay la yimaadaan la imaada ku tiran noqda ku awood noqda wuxuuna yidhi laakiin waaciduu lahum ma statactum min quwa waxaad awoodaan awooda u diyaargarooba hub iyo saanad iyo wuxuuna ibn taymiya fi majmuc alfataawa mujalladka labaatan iyo sideedaad safxada saddex boqol toban iyo toddoba wuxuu leeyahay ومن قاتل ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او حجر او عصا فهو مجاهد في سبيل الله muslimiinta ruuxii gaala dagaalama seefkula dagaalama dhagax tuur bud iyo u la soo qamaama dhagax tuura waran iyo seef leeb wuxuun sii daaya waa maxaye waa mujaahidun fii sabiil kama ana man qaatala almuslimiina min alkufaar biayi nawcin min anwaci alqitaal fahuwa xarbiyun buuli sidoo kale nin walboo gaala oo muslimiinta la dagaalama nuucu dooni dagaal ha noqdee maal naf talo ra'yi ka qaybqaadasho tilmaamid asna waa kaafir xarbiy hawshu waa isdaba taallaa taqriiban hadday iskhaldin daakaruhu mujil laatan sideedaad saddex boqol iyo toban iyo toddoba meelaha laga fiiriya hadalku halkaas ugu yaalla taqriiban haddana ay khaldin daakaradu nafsa shay ruuxa muslimka waxaa laga rabaa tabar intuu leeyahy fattaqu ma istatactum إذا أمرتكم بشيء إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف نبي سيدا سيري صلاة فجر بدل مركو تكذي صلاة مركي وقت الله عليه صحابة واضاتين ويدا لنا نبي الله كسوق مسيحا ومسؤول وأميرك وينوسا سيحانين raaci wey salaaddii witr u tukanaya salaatuleyl alla u baryahaybaa waagi baryay asalaata yaa cibaadallah inuu waa aadaamay asalaata yaa cibaadallah markaasaa la aadaamay salaadii bu iskugu yeedhay fajrkii buu ka bixiyey markuu salaaddii tukaday oo nabigu wax yar waddayu istaagay waa u aniyey fa xaradu maca alqitaal salaat lagu tukado muslimiinta la caraabiyo dagaal haddana la geliyo hawl lagu guulaysta wey waa la mahadiyaa salaaة اlfajr fi jamaaca bacdaha qawma wa qiyaama taxriid xambaarsan iimaaniyaad ruux hor u dhaqaaqahaya dagaal noocaas loogoo lagu guulaysana fi taarikh lamama sheeginba kii waa dhoweyd ka dhacay meel dhowaa naga ilaalin allah ka dhige waa lagu kala baxay waxaa weeye marka hawshu waxaa weeye adugu ilaahay isku xir asbaabtaad awoodana la imow laakiin waa in takaafur silaax goormaa takaafur dhacahaya gaala maanta wax dhaqaal ahaan waa dumeen siyaasiyan waa baaba'een waxay sumcad iyo been sheegi jireen iyo dimuqraadiya iyo cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo tadwiiq iyo nabadayn iyo muxuuaha adduunkan green ka dhigaynaa gebigiisiba hawl waa kala tegay khubti iyo fisqi iyo diindaro iyo cadaaladdarro iyo khaliisnimo iyo bakti iyo dameernimo yaa ka soo baxday afrikaankii meel iskugu yeedhay adisabad maqlaysa bankii mumux ugu khudbeeyey madaxweynayaasha africa iyo east africa iyo central africa waa inay ixtiraamaan xuquuqda khaniisiinta waa inay ictiraafaan ogolaadaan maxay yidhahdeen muba sheegay <laughs> halkaasi baashka maraysaa muslimiintana waa la baabi'ina waa la gumaadi rag iyo dumar iyo acdhallaanba khariisata waxaa lahaa ictiraam sharciganna wuxuu yidhi uqtulu lfaacila walmafcuula bih khaniis iyo kala khaniisayba adduunka hala dhaafiyo abubakar ibn cabaas iyo cali waxay idhahdeen waxaa laga soo tuuri guri dheer intii la saaro baa la soo tir dhagaxna waa lagu rushay bacdu ahlicilm waxay dhintii qaarka dambe loo qodo god la geliyo yaa baabuur iska rogo dhagax lagu rogahaya qallaab foolko buuxo dhagax ah intii meel laga sooyaa lagu rogahaya isaga dhanba hada rufin wa amtarna calayhim xijaaratan min sijiil baa laga rabaa bay dheheen si kastaba noqotee nimanka noocaas aha waa in la ixtiraama la ilaaliyo maqli meesha xuquuqda muslimiinta la ixtiraamo waxaa musiibad musiibaa ah oo balaaya oo sandaqiya kufri noqon karta irinta min alislaam inaad aragto wadaad universal fadhiyo cumaad feeraysanaya kule hee jimcidda qurmaha ka dhex un-ka waa laga mid noqon karaa wdaliilu calaa dalika xilfu lfuduul lacanatullaahi calayhi midka asaga mid sakaraadu cumaan usuul ay dhahaan oo afgarooca oo shaydaan ah yaa baryahan dambe meeshaa soo fadhiista oo laa yufariqu buucahu min kuucihi sakaraada cumaan usuuli muxuu ka hadlahaya xaggee joogaa xilfu lfuduul muxuu ku salaysnaa wuxuu ku salaysnaa calaa nusrati almadluum waradci aalim laakiin gaal iyo islaam maanta waxay og yihiinoo xataa yuhuuddu ka markhaatikacaysaa un-ku inay tahay sandaqad iyo kartoon u samaystay dowladaha waaweyn awoodda gaalada ee iyo wixii la halmaara muslimiinta in lagu dulmo lagu baabi'iyo bal laga feermeeyey intooda aad maanta islaamkadowladaha islaamka mataleen sheeganaya reer sacuud ka yihiin waxaa laga feermeeyey ana aljihaada waalghaswa inuu yahay jariima yucaaqib calayha alqanuun adowli addawli wey adduwali ma waa addawli sida saxda ah idan in haddii lagu soo weeraro unbaa isdifaaci kartaa laakiin adu idinku inaad weerartaan oo duushaan nab wuxuu uhi qaatiluu fii sabiili illah uqzuu bismi illaah wa fii sabiili illah qaatilu man kafara billah adidkii fi saxiix muslim min xadiid burayda bin xusayb alaslami nimanka waxay dhaha dad dhaqaaqdan waa jariima way istasdiiqiyeen waana waafaqeen wa haadihi riddatun qarnaa salcaa keligeed baa kugu filan intaad kaga baxdo waa intaan la gaadhinba dunuubta kale waaweyn ay ku jiraan iyo kufriyaadka kale aan la gaadhin waad baa le xilfu lfuduul xilfu lfuduul idan waa yahay jimcidku in laga mid noqo min xirfu fuduul ba ma falli ba mise waa kufri riddo iyo gaalnimo hadduu ruuxu garanaya waxay ay ku salaysan tahay eh? miisaaq alumma almutaxida muxuu ku salaysan yahay cala alkufri billah wlixaadi fii diinihi wamucaadaatu wliyaa'ihi wa tactiilu sharcihi buu ku salaysan yahay hala ahriya waxa ku qoran markaas waa laga mid noqonaya yani wixii doona lagu hadli wadaad baa la iskaga kaa dhigi idaacaduhu maanta dunida ka furan khaasatan qoyska somaali waxyaabaha u furan oo dhan badankood waa maxay haddaanan kulligoodba dhihin hee waa manaabir islaamka laga weeraro muslimiinta lagaga dagaalamo fisqi iyo xumaana laga faafiyo hees iyo kaban iyo bakti iyo miisig iyo naag iyo wiil bodboodahayoo waalan iyo oday lixdan jir oo siddeetan jir ah ayaa lagu tafsiiqaya xumaantoodii qabyaalad baa lagu dhisaa kalagoynta muslimiinta soomaaliyeed baa laga taliyaa idaacado laba ama halo muslimiinta taageerto haddii ayagu muxuu ahay marbuucaha lagu dhagaama mooyee inta kale waa maxay mashruuc la soo qaatoo la fulinayo wadaadaha ka dhawaaqahaya xawlmadhid ku dilaacayna badankood sidaas u badan xar cala allahi wa calaa rasuuli u badan yihiin hawshaha iska ilaaliya yaan la lugoyn ummadda yaan been loo sheegay nin walba wuxuu awoodaa laga rabaa ilaahayna laswaxa laga doonaya awoodahan iyo murqaweynanku wax badan ma qabtaa maraykan baa ciraaq u fadhiyi waayey intuu awoodulaa isu keenay yuu fadhiyi waayey mana fadhin doono ilaahna laysku xidho muslimiintana halagu tashado ku taageersana kuwa iimaankaa ninkaan waxba tarikan muslimiinta ha u duceeyo xaggana ha nabadgeliyo hawshuna waa cibaadeen waa inay socoto halganku waa cibaado ma aha wax la tijaabin ku tijaabiya ku fiiriya waxba waa keeni waan ka fadhiisanna ma aha wax la tijaabinaya kaarba kan ku fiiriya waba usoo saar kan celi ku kale qofkii hawshu ma waa cibaado diin weeye alla loogu dhowaanayo nabi maxamed sal l slam ilahi wuxuu ku yidhi fi suurati zukruf faima nadhabanna bika faina minhum muntaqimuun aw nuriyannaka aladii wacadnaahum faina calayhim muqtadiruun fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraati mustaqiim tafaasiirtoo dhan fiiri waxay ku leeyihiin waxay tilmaamaysaa nabigaa waxaa leeyahay xanaaqi ha daalin ha quusanin ha qalbi jabi galadan soo taagan ee dhacadaynaysa ee kula dagaalamahaya ee dubba ad baabiin ladahay ha degdegin baa leeh ha quusanin adugu waxaa laguu diray waxyigaa diinta inaad wado wixaad awoodana ala timaado baabi'intooda iyo halaagooda iyo guulkeenidda iyo hasanagana ugu xidhantaha haddaan kula tagno adiga anagoon guul ku siinin oon gaale aanu kuu jebina aad dhimato lagu oofsado fa innaa minhum muntaqimuun annagaa ka argoosanaynaa leadahu adigu taallama ah ku tusno wixii aan kuu yaroohnay oo duhuur iyo halabo iyo nasri iyo adduunkaad ka talisaana fa innaa calayhim muqtadiruun laakiin maxadi kuu yaalla fastamsik biladii wixii ilayka innaka calaa tan ku dhegbalaa waddadan qaladuu tawxiidkana faafi xabadana wad amaa natiijada iyo guusha iyo gaal la jebiyo iyo muslim gargaarsada annaga noo taal adinkuma taalla fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab fain tawallow fainamaa calaa rasuulina albalaaqu almubiin war ma aha jihaadku wax muxuu aha kaar meel lagu tijaabinayo kan kale ku tijaabi tuur kanna tuur waa hawshay maanta ictisaam wadaan waa caqiide iyo diin wey alla loogu dhowaado oo janna lagu galo hawsha aad waa in loo hadlay xata zamaqshari almuctasiri macnaha selku sheegan buu marhaya mucsilada iyo qadariyada waa dhaanta kuwa maanta salafnimada sheeganaya meelo badan markaad fiiriso ciyaadan billaah cafwan sheekhu wuxuu yidhi danna waxayma ana alhalabata gacanta sare innamaa hiya bilkatra adkaashuhu waxaa kaloo u bahan in la isweydiiyo maa huwa almaqsuud min aljihaad ma alhalaba ha la keeno ma huwa almaqsuud min aljihaad daliil waaxid aan u baahnayn la keeno hal daliil waaxida ah oo keenaya inuu yahay in la adkaado waa adka adkaata dadka adka adkaato muhiimaddu waa inaad u dagaalanto adiga qasadkaadu litakuuna kalimatullahi alcilya maqaasid badan baa jaarka ku dhisan kow kownuhu cibaada kownu min asbaabi dukhuuli iljanna kownu uu faa'iideeyo alcizatu watamkiin intaasuu maqaasid baa gasha ilaa jamiic almaqaasid meesha laga waayana jihaad ma dhacahayo markaa cizacsalaam iyo qaraafi ay ku kullu tasarufin lam yuxaqiq maqsuudahu fahuwa baatil wa atasaruf aw alficl almabni calaa maqsadin waaxidin hawsha inaad la fahmay carruur baa masaakiin baa lagu lugaya intaas marka lagu leeyahay camal kasta oo qasadkii loogu talagala aan xaqiijinin sax ma aha ama waa baail waa alcamal waalxukm almabni calaa maqsadin waaxidin laakiin alcamal almabni calaa maqaasid kaiira laa yantafi xataa tantafi jamiic almaqaasid aad hawsha in loo fahmo wey haweenay baad ka rabta in ilma kuu dhasho ay ku dhali weydo maqaasida loo kuso waxaa ka mid ah inaad ku dhowrsato oo zinada kaga dhowrsato inay ku garab istaagto ku kaalmaysinta kugu kaalmayso lituciinaka calaa amri illaahi wa diinihi waa maqsad mansuusa fii sunati muxamed fii sunani maaja addunya mataac wa khayru eh, mataaciha almar'a asaalixa waxaa ka cab guurso in mar'a tuciinuka calaa amri diinika wa dunyaa waa maqsad mansuusa alcifa maqsadka saddexaad alab اlwalad intaba haddaysan hayn waad mxuu ahay waad kuwa kale ku haysanaysa labadan kale baad ku qabaysaa oo kugu shaqayn nabigu muxuu wada furi waaya haweenka u qabayimo waa ka waaye waxaan khadiijo ka ahayn waxaan khadiija ka ahayn ilmo waa ka waaye iyo maariyo suriye ahayd un mooyoona gadaal ka timid mooye sagaalkii kale ama sideedii kale maqaasidii kale lagu haystay marka qadiyada waa in aad loo fahmaa alciz bn cabdisalaam qaacidada iyadoo mutlaqu mar sheega oo sidaas ah kullu tasarufin lam yuxaqiq maqsuudahu fahuwa baatilu meel kaloo ku cadda isagoo faahfaahsan jamiica maqaasidihi inta yarta lagu soo qaaday markaasaa ogaadeen lagu difaacaya absaga ku sakaraadana wuxuu ku difaacay ixsaan buu ku difaacay mujaahidiina waa ku weeraray waxaas looma baahno labtirkeeda haddii lagu weydiiy daliil aad u keeni karin daliil mujmaca qaacidana uma keeni kartid laakiin xataa wadaadihii sheega qaacidada siday u rabeen ama u sharxeen u sheeg ummadda haqaa'imin jihaadku waa fara badan maqaasid badan buu leeyahay maqsad waxaa ka mid talabu shahaada ninbaa nabi allow waan gaari doonaa jannatin carduha samaawaat wadahaa wuba galayba muxuu ninkaa taxqiijiyey wax badan ma tirin asagaa sheegday janno bisuu doonta nabi muxuu janno kaad ilaa aad guul xaqiijiso maya ma dhigin janno bisuu doonta waa dhaqaaqay alimaamu baa la weydiiyey nin ah, oo huba in la dilahayo gaalo mallada si loo dilo haabur maxaa lianna shahaada waa maqsad inaad janna ku gasho gaalku inuu ku dila maqsadalkiisu ila waa dhiman adduunku waa dhaafeey ama abris baa ku ruuga ama amees ku qaniini ama good baa ku saydhi ama tb baa ku galagoynba ama kasar baa kala jeexaaya adduunka maba joogaysidba inaad gacan gaal ku baxdo laftarkeeda maqsad ah wain lam yuxaqiq aya maqsadin haddii la yidhaahdo jihaadku waxaa loo shardiyaa wuxuu bannaanaadaa cinda danni اlhalaba wa cinda danni mxuu ahaayehe altamkiin wاnnasr waxaan leenahay haddii sidaa la maro jihaadkao dhan baa xaaraan noqonaya limaada jihaadoo dhanba alabuhu wa dafcuhu kulli wuxuu noqonaya he ma daliil ruuxa muslimka ah, naftiisu inay ku baxdo meel aan la hubin in guul soo hoyanayso waa xaaraan matawsama calaa aslin baan leenahay soo ruuxa muslimkiisu waa macsuuma dhiiggiisu waa xaaraan in la dadiyana waa xaaraan idan shay mutaxaqaqa oo yaqiina inuu macsuum yahay kuma bixin karree danni kuma bixin karo ma tamiso maaha ayi jihaad kastoo la galo haddaan labaatan malyanna gaaladun ay mal yihiin guusha ma la huba mise waa madnuuno waa madnuuna danni weeye idan shay mutaxaqaq oo yaqiini ah oo ximaayat wa xifaad anfusi lmuslimiin ah ma ku bixinaynaa he shay danni oo madmuuna yacni waxoo dhan baa ka qasan wadaado wama nasru ila min cindi illaah muhiimaddu waxaa weeye in aan anugu qasadka hagaajinno oo niyada aan hagaajinno wixii tabara aan la imaanno gaalada aan la dagaalanno ayadoo sidaa tahay haddana ilah wuxuu noo baneeyey lidacfina hadday naga bataan oo laba jibaar dhaafaan inaan ka leexano insixaab ma aha tacdiilujihaad waa loo goynhaya waa laga dhuumanhaya xagga markay seexdaan ay qadada karsadaan baa la dhex dhigahaya la argush caawoo dhan baa burseen lagu waday oo la gaadi waa lala dab wareegsan weligaa daanyeer beer ma ka ceshid xaggaad u cadhaysan kusoo dabamari ka qayb kale adoo sii socda qaybaa beerta cunaysa marka waa lala daba wareegahaya xayawaan wax laga celiyo ka dhib ma jiro intuu isqaybi labana way ku ordi nin uu ku dabamari sabab caydsan baad arki nin weyn oo baalka in afku wato in gacmaha ku wato in kalkala gashaday oo ordahay afku buuxso gacmaha uu kala buuxo ordi bara gaaraysa marka waxaa la rabaa hadday kaa badan yihiin ayman maalikiya ka hadla ama kaa awood badan yihiin jihaadka waa labada laakiineen lama qaawanayn maayo xarbul cisaaba kar iyo far iyo wareejin arbushaad naftu ha qabato dhaqaaluhu ha soco qaawac ha ku bato ha nasan waayeen ha isnaceen markas ayagaa isdilhaya isbaabiinhaya laakiin haddaad natana ha la seexdo hawshaasi socma mayso hawshaa ma ninkii muxuu ahaaye nin ree amaadina labde baa la nin ka xoog weyn baa markii labde buu iska seexday baa la farba muusan dhaqaajin sidii loo baqdhabahayay ee uun firsucudu loogu waday todobada firsuud la yidhahdo sooma basha aagaanbujiska ee weyn ee harubyaha lagu bujiyo iyo soomada firsuud dhihi jireen almuhim kiyaa la warin markii uu ninkiis ka tagay yaa la warin kaar qabay ninka maxaad kaga celin weydo ood u rogan weydo u galgalan weydo kan xuri mar haddii la elegday wey takaa qabqaad waa nacay wey mar haddii lagu legdib waad rafato xawskaa kaa dhico kastumadii baa dhici cawradaa muuqanayso nin weyn baa noqon maar iska jiifa marka laga noolaba baan kici doonaa marun baa ninkaas sugi nimamba waxayna leeyihiin haddii xamalka laidinku dhego ha rafanina oo lugaha firifeer ka siinina oo ninkii idin cunaha idinku dhaga siiga iyo ku daadinina oo qamiiska ka jiixina qoshara kaga wasakhay annaga waxaan le ee aan ka naafbaxayno ee nafta naga bixi waan rafashadaasi ilaahay guul buu ka keenay wayna ka iman lambarkaa la xagshaday dareenka laga dhicin waxba waxyaamaa isqabqaadaha iyo afrikaa soo duushay iyo maraykan baa iswaalay waxaas waa sheeka berley wuu dhammaan doonaa aakhirkiisu sabar baa loo baahan yahay xogu adkaysi baa la rabaa guushu tiiti imanaysa wey hadda maraykan wuxuu intaan ku maqnaa muslimiin yaa waxaa soo baxsaday buu raashiihe jaynaa soo baxsaday buu raashiya jaynaa bay igu biiri keenaybu aakhirka dambana he ayagaa ku dambayn adduunka daana wax laga qaban jaynana ku dambayn maayo raashna annaga ku dambaynayo iminta insha allah annaga wayba socotaaba waagi hore waxaa isqabtay ra'smaaliya iyo shuuciya isqabtay shuuciyada baa yaa jabtay yaa jabiyey shuuciyu muslimiin baa jabiyey oo lagu jabiyey haddana ra'samaaliya iyo xulafadeedii muslimiin baa ishaya boqoradan iyo sakaraadkan iyo waxoo dhan waa iska tegi doonaan wiilasha yararka qoriga la leecahaya waxaad ku soo hari doona iyo gaalo bannaan calle iska helahaya dhibka badan ee maanta nahaya waa kuwa islaamka sheegay koofiyadaha waaweyn ee gaala safan weyn waa kuwa noogu daran murtadiintan kula jira kaajirada ah, ee cummadda lagu cacaamiyey ee koofiyadda xoogga loogu ee gaalada waaweyna ee muuqaalka hore muslim aad moodi mashiinka saaran iyo ku rakibin uu yahay injiin gaala iyo maraykan aan dhaqanka aan kuwaasa noogu daran muslimiinta iyo gaalada bannaanka taagan waxaa ka daraahe muslimiinta gaalada bannaanka waxaa uga daran munaafiqiin baa uga daraa kuwaana nooga daran dimuqraadiya ahlihirgelin buu ku leeyahay kufri baa la hirgelin awd haddii hadda masar fadhi xagee ku dambeeyey xataa salafiyiintu muxuu codayeen cala dastuur mid wuxuu leeyahy dastuurkan qaatay maa lam yukhaalif sharc allah waa beenaalo weeye kaadib ah mulabis kaasoo kalimata waa khaa'in khawana idinku daran weeye hadda kor baa idinka sheekeeyey kitaab ilashams ulmacaarif oo kutub sixra wa talaasim ah ayaa wuxuu kuu tilmaamahayaa qaabka ruuxa loo sixiro kadibna loo dilo sixir loogu dilo sidaa yeel xilligaan indhaa isku qabo cirmuuda la fiirso geedaha soo qaad alaabtaa ku shiidaa jinkaas bari markuu ku yimaada sidaa isaa ku dheh saa u kala tuur markaasuu dheh alaa falyattaqi illaaha faaciluhu markuu kuu sheego ruuxa si loo dili yaa wuxuu ku dhihi ninka hawshaa samaynhaya ilaaha ka cabsado oo sixirkaaba ku furiye oo saaxirkuna waa gaal waxa ummaddu tilmaantana waa gaalnime ilaahay ka cabsado waxaa leeyahay waa qiru ramaad caaluciin indha qabasho waa lagu waalahaya dastuurka dhanba wuxuu ku salaysan yahay iraadatu shacab kufriga ku salaysan yahay rukniga asaasiga ee dimuqraadi ku salaysan waa laba rugni waa maxay asiyaatu lishacabi laa lilaahi walaa lirasuulih sarraynta iyo kala baxa waxaa iska dastuurka iraadat shacab baana matalaysa iraadat shacab iyo alxaakima shacabku wuxuu doono ayaa soconaya wuxuu diidanahe ma soconayo waa runiga koowaade caqiidatu muqraadiya runiga labaad ximaayatu xuquuqi alafraad in xuquuqda dadka la ilaaliyo xuquuqul alkharisiin in la ilaaliyo xuquuqu nisa xuquuqul muxuu ahay kilaab xuquuqul muxuu ahay alxuriyata shakhsiya gabadhu hadday zinaysato waxaa leeyahay miyaa lagu qasbi maya xor baa tahay miyaa lagu kufsaday maya xor baa tahay gabadhu hadday sinaysato wiilku hadduu tunto ninkii xagga dambe looga tago ninkii indhaha wax laga geliyo haddaan la ysqasbin xor wey ninka wax ka sheegana waa mujrim sanadka la saaraya islaantu hadday gogoldhaaf samayso ayadoon kuu sheeg adoo raalli ka ahayn waad dacwayn kartaa laakiin haddaad raalli iskaga tihiin dembi ma aha khamradu zinadu kufrigu riddadu xoriyatu ximaayatu xuquuq afraad lambar kow waa xoriyatu اlictiqaadi wاlfikri wاlra'y waa qodobka koobaad ruuxu wuxuu doonuu aamini karaa diintu doonuu qaadan karaa xilligu doonuu gaaloobi karaa diimuhu u saanteen kara yahuudiya soo mar buudiya kristan soo mar diinla'aan soo wuxuu doon ruuxa sameeyo xor buu iyo wuxuu doon aamino qodobkan ninkii aan qaadanin lam yu'min bidimuqraadiya ku leeyihiin idan ximaayatu xuquuq alafraad wa min awal xuquuqna waa waa xuriya atadayun xuriya ictiqaad xuriyat lfikr xuriya tacbiir waa rukniga koobaad labaad ee leedahay mxuu ahaaye arkaan iman bay nagu leenahay arkaan dimuqraaiya alasaasiya alcaqadiya waa labada rukni rukni kale ma jiro inta dambe waa iska aaliyaad aaliyaadiy wasaa'il weeye laakiin maqaasidu waa labada maqsad aliraada shacab mxuu ah siyaadatu alqaanuun iyo ximaayat xuquuq alafraad labadaa qodob waxaa lagu taxqiijin karaa bay leeyihiin fasludiin can dowla fasludiini can adowla waa rugniga asaasiga calmaani ay leedahay calmaaniyaduna waxa weyaan waa asalkii ay ka timi dimuqraadiyadu calmaaniyadaa asala ah, waxaa farcahe addimuqraaiya niman waxay le alcalmaaniyatu waa nadar waa alnadariya alcaqadiya anadariya tabiiqina waa dimuqraadiyada tabiiqu waa adimuqraaiya nadarku waa maxay laabudda min fasli diin can adawla waa inaan kala saara diinta iyo siyaasadda diintu masaajidda ha ku ekaato wadaad walba gurigiisa ha galo reerkiisa ha ku halgamo ha cibaadaysto hawsha siyaasadda iyo loolanka iyo rag iska dhicinta iyo calaaqaadka duwaliga ah howlahaasa loo daaya mxuu cabdulays baa ku khudbeeyey xul wadaadihii muxuu ah ha galeen masaajiddu waa furan yihiin waan ku taageeraynaa waanu ku masruufaynaa laakiin hawshan xisaabtanka annaga ha noo daayeen bu ma garanaysaa kuwii doorfaarayna maxay kitaabka ilahi waa munazl dastuurkuna he waa muqadas arbaabu mutafariquuna khayr am illaah alwaaxid alqahaar hawsha adaa laskaga ilaali waa in la fahmo wadaad badan waxaad odhanaysaa hebel waa yu'min mid dimuqraatiya fahuwa kaafir baad dhihi maya dimuqraatiyadu waxay leedahay qayb aan gaalnimo ahayn iyo qayb gaalnimo ah qayb aaliya ah qayb wasaa'ilah qayb caqiida ah waagii dastuurkii reer doofaarey iyo reer carti iyo reer jabuuti aan tacliiqinayba wadaadan hawsha fahansanayn baa yidhi waad ku xadgudubtay maxaa jira hee nimanku waxay ku dhaceen waa dimuqraaiya waa laisku khilaafsan mafhuumu dimuqraaiya mana akhrin waxay nimankan la yimaadeen qodobka ku saabsan himaayatu xuquuqi alafraad waa qodobka shan iyo tobnaad ee dastuurkii jabuuti iyo doofaarray faqradiisa saddexaad weeye qodobka ku saabsan siyaat eh, alqaanuun iyo idaat shacab baa muqadas ana waa qodobka saddexaad ee dastuurka haaulaai marka waxay la yimaadeen aliimaan bicaqiidati dimuqraaiya arkaan dimuqraaiya la yimaadeen arkaan alkufri waa alaad baa la yidhahda alkibru waalghadabu waalxasad arkaan alkufri waa saddexdaas kibir iyo xasad iyo cadho xadgudub ah arkaan liimaana lix baad u taqaaneen arkaan dimuqraaiya maxay noqotay iraaku shacab alxukmu lishacab xukmu shacabi lishacab siyaatwaadhawaa furuc wey iyo ximaayat xuquuq afraad wadaadu weyn oo dhintay allah u naxariistee yaa wadaada hawshan la wadwaday baa ar yar joogaa muxuu ahay maanasoto ayaa su'aal weydiiyey markaasuu yidhi sheekhow wadaaddaa waxay leeyihiin diinta islaamka waa laga bixi karaa xilliga doonaa la soo geli karaa bal ka warran wuxuuhi waa runtood ilahi wuxuu yidhi waqul ilxaqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ina actina jahannama lilkaafiriina lidaalimiin idan wuxuu ihi faman man iyo maa waa min siyaq lcumuum xilligii doonaa la soo gelay xid doona laga bixi karaa sidaa wuxuu yidhi sheekh cumar faaruq baha raxmat ullahi tacala calayh laakiin waagu sidaa lahaa xanuun badan baa sheekhay inuusan miyirkiisu imaanku saxanayn baa laga yaaba laakiin tafsiirkiisa markuu marahay sidaa saxanay muslimiintu maraanbu mara hawshaan ibaaxa ma aha faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ma aha amru ibaaxatin ma ahee wa amru tahdiidin wa tahakum ma dhaqaan meelu aayaddaa sheekhu mariyey laakiin saas weeye codkiisiio cajalo ku duban baan haynaa baa raba inuu diaaco been ku diaaco waxaa horta wadaadku maskaxiisa ma saxanayn waa xanuunsanaa ruuxu inuu ikhtilaabo ama kharif noqdo ama fiilo isdaba maraan ceebmehe waa cudur cudur yimaado weeye ceeb diineed ma aha saxaaba lagu tilmaam inay ku dhacday taabiciin badan bay ku dhacday culimo weyn bay ku dhacday adoo wadaad ka difaacayo cudur maskaxiisi gaaran inaad diinta ka beeshan balaayo ma aha hawshaada laskaga ilaaliyo hawshaasa lagu aafoomi sheekhu marka wuxuu raxmatullahi tacaala walamaa ra'a almunaafiquuna munaafiqiintu markay arkeen waman fii qalbihi maradun iyo ruuxii qalbigiisu xanuun ku jiray dadka xanuunsan baabadanee xanuun waxa kugu dhaca adduunyo xanuun waxa kugu dhaca jubni iyo fashal iyo waxa kugu dhacaya balaaya kugu dhacaysa qilata xisb illaahi wakarat acdaai danuu waxay male ana alhalabata sarrayntu ama adkaashuhu iyo awooddu inamaa hiya bilkatra waqaalu waxay idhahdeen hara haaulaai diinuhum id yaquulu munaafiquuna wladiina fii quluubihim maradun hara haulaai diinuhum uma yatawakl cal allahi fain allah caiisun xakiim aayaddaasushaqintaa yarta ka soo qaatay faahbara ilahi wuxuu sheegay subxana wataala ana annasra gargaarku iyo guushu bitawakuli calayhi ilahay in la tala saartay ku timaada asbaabta adduunyana la yimaado wixii sabed awoodo laa bilkasrati farabadni kuma timaado guushu oo maxaa yaele muslimiintu in yar bay ahaayeen gaalana waa badnaayeen walaa bilcudadi cududa malatay cudad wey waa jamc cudda waxaa loo jeedaa waa saanada malatay awooda malatay wallaahu casiizun ilaahayna waa adag yahay ama waa xoog badan yahay laa yuaalab alciza hiya alquwatu wlmanca asalkeedu casiizun ay qawiyun wey laa yuqaalaba ilah lagama adkaado wey xakiimu ilah waa falsan yahay yansuru wuxuu rabbi u gargaaraa man yastaxiqu nasra gargaarka axadka muta wain kaana daciifan ba allah ka dhigo ninka gargaarka mudanaya ee iimaankii iyo sabri la yimid iyo isticdaadkii intuu awooday ilahay waa u gargaaraya fa cizatuhu ilahay awoodiisu iyo wa xikmatuhu xikmadiisu awjabad waxay ilaahay inuu u gargaara kooxdii yarayd ee dhowrka ahayd ee ilahay tala saaratay nin walba muslima oo ariiqay saxaaba mareen iyo taabiciin mareen la yimaada ilahi waa u gargaara wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin hada bilahi towfiiq